bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo sagaalaad ee ka mida <clears throat> riyad saalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu fadli dacafat اlmuslimiin wاlfuqaraaءi wاlkhaamiliin <clears throat> wuxuu baab yahay fadliga ay leeyihiin muslimiinta ku wada taagta daran ee markaa xagga adduunyada ku liita <clears throat> walfuqaraa iyo saboolku dadka caydhae saboolka fadligooda ee muslimiinta ah iyo walkhaamiina kuwa qarsoon een magac dheer lahayn xaggana jecel inay asturaadaanoo magacooda aan la sheegin ama aan la bumbuuninin qaal allahu tabaaraka wa tacaala ilaah wuxuu yidhi wasbir nabi allah xabis oo xandhib nafsaka naftaada maca aladiina yadcuuna rabbahum kuwa rabbigooda barya naftaada ku xabisoo la jooga ha ka dheeraan rabbigooda barya bilkhadaati niska hore iyo walcashiyi niska dambeba yuriiduuna wajh ilaahu adigoo alla dartii ilaahay u baryayo u caabudaya nis hore iyo nis dambaba walaa tacdu caynaaka canhum araggaadiyo ishaaduna yaysan ka boodin oo aysan tallaabin dadka ayaga ah adoo u hanqaltaagaya qolyo kale aayaddu marka sabunusuul badan asbaab baa loo sheegaa asbaabta u caanka ah waxaa ka mida ah sababka ay mufasiriintu sheegeen ninkii la odhan jiray cuyayna ibnu xusn alfasaari intuusan islaamin ka hor ayuu maalin maalmaha ka mida ah nabiga u yimid markaas wuxuu arkay nabigu ay la joogaan khabaab ibnu araq iyo suhayb iyo caamir ibnu fuhayra bilaal salmaan alfarisi ninkii loodhan jiray mihjac jamaaca min asaxaaba oo fuqarada muslimiinta ah oo la joogu arkay iyo salmaanoo weliba go' iyo qayd yar dusha ku qaba darinna gogolla tolanaya oo caw falgiye tolaya aadna u dhiidsan markaasuu wuxuu yidhi muxamedow miyaysan ku dhibaynin kuwaan sinjiidhood iyo shiirkood miyaysan ku dhibaynin anigibaa fadhin leh marka annagu waxaa nahay buuhi saadaadkii iyo ogaasyadii carbeed baa nahay naxnu saadaatun mudar haddaad doonayso inaanu islaannoon islaamka soo gallo kuwa naga fogey buuri islaamka nooma diidayo waxaan ka ayn kuwan oo kale annagu haddaan islaamka soo galo dadku way islaamayaan buui haddaannu diidnana dadku islaamku way diidayaan waxa islaamka naga hortaaganna kuwanaa ka mid kuwan fogee marka qisadaas markay ay warkaa ku hadleen baa ilaahay nabiga aayaddan kula hadlay qolina waay waxay ku soo degtay asxaabu sufa saxaabada toddobaatankaha ah ee fuqaraa ulmuhaajiriin u badnaa ayaa ku soo degtay kulli macaanidu marka waa maxay yuhuud baa isku dayday oo nimankii madaxyaweyntii ansaareed baa isku dayey kuwii sanaadiidii qoraysh ba isku dayey zucamaau najdin baa isku dayey inay quursadaan oy daraabaan dacafat almuslimiin ayaguna mundaan gooni a ah la siiyo marka codsiga meelo badan buu ka yimid ama lisaanulmaqaal bay ku yidhaahdeen aw lisaanu xaal bay ku yidhaahdeen tii nabiga laga canaantay laguna dhagaabiyey in uu dadka muslimiinta ahlu khayrka ee ducafada ah uusan ka dheeraanin kuwaasan u hanqaltaagin hanuunka hidayad alla haya wa can xaariata bni wahbin radi allahu tacaala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal lay wasalam walidaalika bacdu اsalaf waxay odhan jireen aayadday oo ku dhaqmaya rasuulkana dariiqi sina raacaya aciishu caysha اlaghniyaa'i wa amuutu mowta اlfuqaraa bakr bn cabdillahi ilmawsi taabicigaad garanaysaan baa sidaa odhan jiray intuu dhar wanaagsanoo aad quruxsan xidho oo sida boqorada u labisto ama akhniyada iyo tujarada ayuu fadhiyada iyo meelahai fuqaradu iyagaasu maanto la joogi jiray u sheekayn jiray jamaacada masaajidkun ka soo jiray waa sidee baa layidhi way ku farxayaan buu la joogayga ninkayga sida u labisan ee sha'nugu ka muuqdo ee shaaximan ee boqorka aad moodo masaakiin fuqarada la fadhiisto u sheekeeyo aad bay ugu farxayaan khayrna waxaa ugu qiimo badan buu ruux muslimoo laga farxiyo saasuu odhan jiray aciishu caysha alaqniyaa wa amuutu mowta alfuqaraa wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlhadaati wاlcashiy ayuu markaa ku dhaqmaya can xaariث bni wahab radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu rasuul اllah rasuulki ilaahay baan maqloo yaquulu leh alaa uhbirukum biahli اljanna muslimiina maa idiin sheego dadka jannada dadka jannada iska leh ama u badan nabigu wuxuu uhi kullu daciifin nin walboo taag daran weeye xagga adduunyada daciifin ay qaliil ilmaal dacfigan waa dacfiga adduunyada wey xoolaha magaca jaha iyo wejiga hawla addunya shuqulkuma laha mutadacifin la quursado ama liido hebel miya inaga daaya aswaxa ma allah reera adduunya me waa reera aakharaad hawlaha dadka noocaas mutadacif ee mustadcaf bay ka dhigan tahay bacdu nusakhna mutadacifin asagoo isdhuldhiga wey yatawaadacu lilaahi walirabbihi asagu waa nin qiimo leh oo dhan walba ku wanaagsan laakiin isaga wuxuu jecel yahay inuu isdhuldhigo isa sheelo isqadqaadin magac ma raadiye iyo weji iyo adduunyo low aqsama cala allaahi hadduu rabbi ku dhaarto isku dhajiyo la abarah alla isku hadlayn iyo kalsooniu rabbiguu ku qabo ayuu waa ugu dhaaranhaya wallaahi inay sidaa noqonaysa allow sidaasaad ii yeeli isku hadlaynuu rabbi ku qabo iyo kalsooni haddii laakiin adugu aad rabbi agti waxba dhiganin seed iskugu halaynad la abarahu ilaahay waa u baarnima sameeya waa ka yeela w ducaduu ka ajiibaa dhaartiisaba uusan ka jebinaynin sidii waad garanaysaan camul anas bin maalik ku dhaartay wallahi inaan gabadha hebla'a iligeeda nabi allow la jebinaynin la qisaasaynin sidii bay noqotay qolyihii la kari lahaa ee maya waa inna loo qisaasa lahaa markuu dhaartay odaygii oo ilaahay isku halleeyey waxay dhaheen hay waan yeellay markaan nala siiyo nabi maxamed ba wuxuu alayhi isalaatu wasalaam ilaahay addoommiisa waxaa kamida mid a ah, hadday rabbi ku dhaartaan uu rabbi u yeelayo idan ahlu jannu waa kulu daciifin mutaaifin mutadacafin aw mutadacifin isdhuldhiga ama la yaraysto la dhayalsado xagga adduunyadiisa iyo dadnimadiisa xagga adduunyada laga hadlaaya alaa uhbirukum idan maxaa ku jira fadlu اlfuqaraa fadlu dacafati اlmuslimiin baabkii ayuu ku fadhiya xadiidku alaa uhbirukum biahli الnaar muslimiina ma idiin sheegaa kuwa ahlu naarka ah siday u badan yihin baa laga hadlaaya wa alab wuxuu nabigu ka hadlayo alab fii xagga kale xagga fadliga iyo aqlab xagga sharka buu nabigu ka hadlaaya ku daciif oo mutadacaf oo ahlu naaraa jira ku hani oo adduunka magac kuloo ahlu jannaa jira ee waxa laga hadlaayo waa sida loo badan yahay iyo haalibka alaa uhbirukum biahli الnaar ahlu naarka miyaan idiin sheegoba idiin sheegayahay nabigu wuxuu yidhi kullu cutullin mid kastoo qallafsan weeye lianna alcatla fi اllugati huwa alcunfu catligu asalkiisu waxaa weeye waa waa cunfiga iyo qallafsanaanta walidaalika carabtu waxay yidhaahdaan seefta qaansada xoogga badaneen jabin ee xadhigga boqonka ama geliilaha lagu xidhay catal bay yidhaahdaan waa seef adag oon la geliya gamuunkana tuurta kullu cutulli mid walboo khayr daran ama qallabsan weeye jawaadin xoolo ururin badan mustakbirin isla muttafaqun calayh kullu cutullin ay kullu khaliidin wey caniifin maxaa yeele cunfigu waa shay madmuum meeluu ku khayr badan yahay ma jiro meeluu ku khayr badan yahay ma jiro jawaadin ay jamaacin lilmaal adduunyada uruuriyo oo lexjeclo badan oo xangagaba oo wuxuu dhaafi jirin xaggana wuxuu ururiya aan bixinayn waa jamaac xaggana manuuca ah. adduunyada waa ururiyaa waxna ma bixiyo laba sharbu isku darsaday mustakbir xaggana isla weyn isagoo qallafsan oo adduunya ururin badan oo khayr yaroon waxba bixinayni buu haddana sanka taagaya sanka udubkiisu ku socda muttafaqun calayh kuwaasaa marka ahlunaarka u badan alcutullu alhaliid اljaafi waa midka qallafsan ee kakan wاljawaaduna waa bifatxi اljiimi wa tashdiid اlwaawi wa biالdaa jiimka la kordhigo wowgana la shido dana la akhriyo oo jawaad la yidhaahdo xaraf kale aan la akhriyin almucjaba la dhibciyeeyey huwa waxa weye aljamuuc ninka xoolo ururinta badan weeye almanuucu sadaqada yar en waxba bixinin wa qiila waxaa la midka feedhaha weyn almukhtaalu fii mishyati socodkiisana ku kibra ku tamashleeya xarakatu kibir u socda isqadqaad isku taag isqalloocin socduu lahaan jirin hadduu somaalilan yarana waxa haysmayda arag socodkoodudhe dhan bay mid ciyaartooy oo shaydaan oo kaafir oo ilaahay ku kufriyey qaabku u socday u soconaya mid afrikaan oo mulxida oo shaydaana oo khamaar oo fisiiq ah oo xadhiggii ilaahay gooyey oo toddobayd bado ay soo tufeen oo balaaya soo hindhistay qaabkiisii bay u labisanayaan markasaarkii iyo jeexi dabadoodii baa muuqata waana ku xaragoonayaan inay muqlaysan yihiin baadmoodu markay socdaan gacmahoodii lugahoodiibaas dhaafahaya mid saa u socday arkee al heegaa baa la yidhaahdo eh, xajalaa jirta carabtu xajala yidhaahdaan innaguna dhabanna cas baynu dhahnaa kabarayda teeda waaweyn ee digaagta leeg ma aragteen ayaa dhabanna casta la yidhaahda xajalay carabtu yidhaahdaan aad bay u socod quruxsantahay markay tallaabsanayso tukaa arkay baa le tuki tukaa sumayd arag tuka wuxuu arkay baashi xajadoo xaragoonayso daaqayso socota wuxuu idhi sideeda maad u socotid socodkiisii asalkaana wuu ka tagaa la yidhi gaari waayey waad aragtay socod fiican ma laha haka wuu dhacaya markuu soconayo inuu duulo mooye ma socon yaqaano tukuma u fiirsatee socodkiisina wuu ka tagay dhan soomaali shimbirtuu ku dayanhayana muusan gaadhin dhallinyaradani saasay iska noqdeen tukaaba dhaama asagoo cadaab kaleba looma haysto adduunka lagu dilaba ha la fijiye asagoo xisaabo kaleba sugi mahaya laakiin waa mukalafiin diinkoodii ka tegay iyo dadkoodii iyo abtirkoodii dafiray wa qiila waxaa la yidhi ma aha jawaadku ma aha addakhmu almukhtaalu fii mishyati midka feedhaha weyn ee isku qadqaada socodkiisa ma ahee waa alqasiiru اlbatiin waa nin gaabano xaggana calool weyn alqasiir اlbatiin waa gaaban yihin xaggana calooshibaa haar ah wixii baa iskeeni la say dooni ha noqoto waa maxay waa awsaaf aan wanaagsanayn cayilka zaa'idkaana ah weliba raggaana ma fiicno waa maduum fi sharci waynu gaadhi doonaa axaadiid ku timid baabka asaga maxalushaahidku xadiidku waa maxay dadka ducafada ee muslimiinta ahluliimaankaa waxbayna dheer yihiin waa naga khayr badan yihiin hadday toosaan cunfi iyo qallafsani iyo kakanaan iyo adayg aan macno darra ah xoolo la uruuriyo oon khayrkii laga bixinin iyo wanaaggii sadaqadii qarabaan aan laga xidhiidhin miskiin aan wax laga talin ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshuu jecel aan lagu bixinin iyo kibir kibir allah iska leh addoon daciifaa tahay marka maxaabad sanka ka taagaysa وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري مر رجل على النبي نبا نبيغ صوم مري نبا ninbaa nabiga soo maray ninkaa nabiga soo maray riwaayadku waxay tilmaamayaan cinda ibni xibbaan fii saxiixihi raqamka iyo riwaayada ibnu isxaaq fii maghaaziihi inuu yahay uyayn ibnu xusn alfazaari inuu yahay ama aqrac ibnu xaabis atamiimi labadaa oday baa la sheegay inay ahaayeen midkood ninka nabiga soo maray mara rajul ninbaa wuxuu soo maray cala nabi suubana faqaala lirajulin cindah nin nabiga la joogo nabigu wuxuu yidhi ninkana waa abudar abudar alkhifaari way ninka nabiga la fadhiya nabigu uu su oo ku halqabsanayo riwaayadka xadiidka caddeeyey ninka soo marayna ama waa cuyayna ibnu xusn alfazaari ama waa aqrac ibnu xaabis atamiimi labadaas labadaa ninba waa suuragal riwaayada ibni xibbaan baa caddaysa raqamkan waan idiin sheegay ama ibnu isxaaq fii siyarihi maqaasihi saasuu ku almuhim mara rajul nin baa wuxuu soo maray cala nabi subana sal ly slam faqaala nabigu wuxuu yidhi lirajulin ninbu wuxuu ku yidhi cindahu agtiisa jaalisun fadhiyey oo abu dar alkhifaari ah maa ra'yuka fii haada ninkan maxaad ka leedahay odaygii meesha maro nabigu ninkan maxay kulata bal qiime xagga adduunyo miisaan saar abu darow ila waa xakiim min xukamaai lumma faqaala abu dar wuxuu yidhi rajulun wey nabi allow min ashrafi الnaasi dadka intooda sharaftala ka mida min ashraaf الnaas haada wallahi nabi alla wuxuu idhi haada waa ugaasyada dadka dadka dadka u taliyayo sharafta iyo magaca iyo meeqaanka agtooda kula weeye ninkaani kani wallaahi allahn ku dhaartay xariyun wuxuu mudan yahay in khaaba hadduu gabadh doono an yunkaxa in loo guuriyo bani maanta dunida jooga gabadh ka doono say dooniba gabadha agtiisa hagu qiimo badnaata munaday dooni ku yeelatee horaa laga siinaya yaabuu gabadh u diidi kara yaaba heli kara wain shafaca hadduu ergeeyo hawl xaaje ka ergeeyena an yushafaca in ergada laga aqbalo ninkan mudan yahay riwaayada xadiidka ka maqan wain qaala yustamac buu idhi hadduu hadloo geed ka istaagay iyo golana waa la suga ogaas hebel baa hadlahaye hadda aragteen meel haddii la iskugu yimaado oo wadood iska dhexaadoo jamaacada masaajidka u istaago waa la iska dareeri hadduu xildhibaan istaagana khiyaar la'aan baa lagu fadhiisin adoo madaxa lagaa garaac madarka fadhiiso maxaa hadlahaya war madaxii ka leexo fadhiiso yaa ku soo diray ma taqaan wax soo diray oday xoogow shilimo haystay arkahayaan wada wada wain qaala hadduu weer yidhaahdo geed ka hadlana yustamac waidaa sa'la ucطiya waidaa xadara udkhila buhi abudar afartaasu iskugu daray ninkan hadduu gabadhdoo nabi allow bannaankay taalla waa la siiraya hadduu ergeyo ergidiisu la soo celin maayo lagu diidi maayo hadduu hadloo geed ka hadla iyo golo ka hadlana warkiisa waa loo dhaga wadanaano waa loo khushuuci hadduu waxaa keena yidhahdana waa la bixinaya somayda arag qolyaha hadda soomaalida ganacsada ama xooguhu shilmaha jeebka ku haya haddaad maanta masaajidka ka dhawaaqdo xog kuu dhiibi haddii la yidhaahdo rayla udhiinga maanta federalism qabanaya iyo harambey waxay qaadayaan lacagta xataa boorso ku qaadaan way loobahayaan bac ku qaadahayaan meesha waxaa lagu martiqaaday ruutu baa lagu le wada ordahayaan rayla waa ordahayaan oday siyaasi ah wain sa'ala ucطiya waidaa xadara udkhila hadduu goobta fadhiga soo gal baa le adugu albaabka lagugu celin fidhaha lagaaga dhufo fidhaha iga goyne yaa kaa dhegaysan wuxuu ka hadlay saxaabigu waaqici bini aadamku ka hadla ninkaa nabigaa loo afartaa buu yuu mudan yahay buu gabadha in la siiyo ergidiisa la yeelo weedhiisa la dhegaysto hee hadduu yimaadana kuraasta looga kaco meeshu u fiican la fadhiisiiyo nabigu intaasuu sugahay fasakata rasul rasuulku waa iska aamus abu dar si fiican buu u jawaabay waaqici buu ka hadlay nabigu waa iska aamus uma mara rajulun aakhar nin labaad baa soo maray nabiga abu daroo fadhiya ninkaasna waa jucayl ibnu suraaqa saxaabiga lo odhan jiray wey riwaayada xadiidka caddaysay riwayadka xadidka qayba ah jucayl ibnu suraaqa nin aad u qiimo badan oo asxaabu sufa ka tirsan oo khazaa ah qawaam bileyl saa'imu nahaar ayuu ahaa aad u qiimo badan muslimiintu jecel yihiin ilahay agtiisa qiimo ku leh ninkii baa soo maray laakiin miskiinoo mustadcaf ah adduunya aan shuqul ku lahayn faqaala lahu rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu ku yidhi abu dar maa ra'yuka fii haada balaakanna ka war hadda haddaa ninka aad tidhi in khaطaba yunkax wain shafaca shufic waida sa'ala ucطi waida xadara udkhila tidhi balkan ka sii daa wadaadkan ka warra abudarow faqaala ya rasuul allah hada rajulu weeye min fuqaraa'i اlmuslimiina walaysa min ashraafihim warku macnuhu waa midkan kada waa min fuqaraa'i اlmuslimiin muslimiinta caydhooda iyo saboolkoodu ka tirsan yahay ninkaani riwaaya xadiidku uu leeyahay min ahli sufuri miskiinu nin allihii alla yahay reer aakharaad nin adduunya ma aha waa min ahli sufa haadaa kankada nabi all haddaan qiimeeyey xariyun asagu wuxuu mudan yahay marka dhaqanka aadamaha la fir in khaaba allaa yunkax gabadha hadduu soo doono kiri uf baa leehay war muxuu gabadha ku hawaystay daalac baa loo raacanba hadduu asagu badbaado oon bangaani la geynin buu roon yahayba ila halkaad ay ka dhacday islii wadaad intuu gabadh doono la xidhmay maqashee anagana soo martay waxba idiin sheegi maayo in khaaba hadduu gabadh doono allah yunkaxa inaan loo mehrin buu ninkan mudan yahay wain shafaca hadduu ergeyn allah yushafac ergiisaan la aqbalin baa dhaqan iyo caadiyo curfina ba allow aboori wain qaala hadduu hadlo geed ka hadlana allah yusmac inaan warkiisa la dhegaysanin allah yusmaca liqowlihi weedhiisa iyo muxaadaradiisa inaan loo dhegraaricinin buu curfiga dhaqanahaan u leeyahay oo biniaadamka marka la qiimeeyo w maa cind allahi buu ka leeyahay nabigu intaasuu rabay miisaankiiu rabaa inuu ogaado saxaabadu way miisaamayaan marka curfiga isagoo la socda iyo waaqica faqaala rasulla rasuulka wuxuu yidhi haadaa kan ma aragta jucayl ibnu suraaqa eed tidhi hadduu gabardhoona la siin maayo hadduu ergeeyo ergihiisa waa lagu soo celin hadduu hadlana warkiisa loo dhegraaricin maayo hadduu wax weydiistana la siin maayo hadduu meel soo galana gogasha lagu soo dhowayn maayo aad tidhi khayrun wuxuu ka wanaagsan yahay min mili اlardi mil haada dhulka muggi oo kan ah kii hore ku dhaafay ah min mili ardi mil haada ay mila daakay ka dhigantaha la soco hadda kii hore oo dhulka muggii ah waxaa ka khayr badan kan halka waxaa ku jira marka hal ruuxoo muslimoo saalix oo ahlu khayr ah inuu u dhigmi karo soomaali oo dhan cinda allahi subxaanah wa tacaala soomaaliya iska daayayee adduunka maanta wax ku nooloo dhan waa ruux idan qiimalkaasu tagay wa fii riwaaya hada khayru min mili ardi mila hada cinda allahi yowma alqiyaama cinda allahi yowma alqiyaama maxaa yeelay xadiidku wuxuu kutusahaya qiimaha le ee ilahi wax ku miisaamo waa amalka saalixa iyo iimaanka qalbiga degee feedhoweyne iyo magac la leeyahay iyo soo dhow midna ma ah idan tiiba nabiga kuu cadday maxaa xadiidku ku jira muttafaqun caleyh waxaa ku jira fadliga dacafat اlmuslimiin dadka fuqaradaa fadligay leeyihiin qiimahay cind allahi ku leeyihiin shareecadu say u qiimaysay iyo inaan lagu kasoomin ilbuuxinta iyo ilkaboodada waxbaan lagu qiimaynin oo ruuxa lagu qiimeeyo nuxurkiisa diineed iyo iimaankiisa iyo camalkiisa saalixa meesha imaamkuna muttafaqun caleyh xoogo waa waa sakati weeye xadiidku bukhaari ibnu maaja keligii baa ka wariyay sitado dhanba xadiidkan waa waa min mafaariid اlbukhaari wabni maaja cala sitta cala sitta marka muslimna ma abu daawuudna ma wariyo tirmidina ma wariyo nasaa-ina ma marka waxaa la tafaruday bukhaari iyo ibnu maaja baa iskaga xadiidkaba cabdillahi ibnu maaja qowluguusu uu yidhi eh, saxaabigu xariyun huwa waxaa bifatxi lxaayi xada waa la kordhabayaa wakasir radana waa loos dhigaya wa tashdiid ilyayadana waa la eh, shidaya xariyun baa la ay xaqiiqun wuxuu yahay wuxuu yahay fi lcurfi cinda annaasi laa cinda allah wa qowluguusu uu yidhi bifatxi ilfa fada hore inshaaca dhihi maysid shaaca waa facala ayuu raba inu wadaadku yidha intaasuu u jeedaa idan saxaabiga jucayl bin suraaqa waa ninkii uu maalin maalmaha yaa nabigu yowmu xunayn cuyayna ibnu xisnin buu boqol halaad siiyey u fir saxaabigan waa labadii ninna nabigu isku miisaamay yuu ninna boqol halaad siiyey ninna uu qadiyey cuyay ibnu xisnin buu boqol halaad siiyey aqlun xaabista boqol buu siiyey jucaylnu suraaqa nabigu xataa waxar ma siinin ayada abudar iyo inuu saxaabi kalea ma xusuustee inuu abudar u daaye nabi allow maxaa nimankii hadda ku hor ka tidhi iyo ninkii aad halkaa cinda allaahi geysay nina aad u qadisay nina aad u xusisay wuxuu nabigu calayh isalaat wasalaam labadan wax siiyey reero dhan iyo qabiil bay beeldaajiyo ugaasya u yihiin wa ru'asaau qawmin wa innii ata'allafhum ila alislaam buuri islaamkaan ku soo jiidaya dadka muslimiinaan ku dabaya ayagu hadday xoogow soo rogmadaan ummad daba taaganoo moodaysa nimaan fiicanoo qumanoo aad u qiimo badan ayaa ii soo xerogeli ummaddaa kale aan ka badbaadanayaa hawshu maa kan maxaad ooga tagtay wa innii akilu jucaylan ilaa iimaanhi bg alay salaat wasalaam jucayl soo ma aha iimaankiisaan u tala saartay nin adduunyo raba ma aha xandha ma qiimeeyo halgankaasii jihaadkaasii nabiga agtiisuu rabaa nimankan xandhada adduunya wax moodaya ayaan ku habaya oon ku sasabaya sandareeran onaga dhigahaya baashu marka ma aha anigaa laga tegay mar haddii lagaa tegay wadaadku waa inacbiyi hawshu ma aha adagu qiimaha aad ka dhigto wasiiaad qiima ka dhigto hade horaanba hawshu ahlnimo kale ma jirine nacfi iyo xandha adduun baa isku kinhaye noqonaysa idan nabi wuxuu uhi jucaylla iimaankiisaan u tala saartay kuwanna islaamkaan jeclaysinoo waa soo dabahaya adduunyana ku soo dabaya wgtiisa hawshaa qiima kama lahaynad idan fuqaraau muslimiin waxaa ku jira fadliga jucayl ibnu suraaqa ku jira wadaadka cawf ibnu suraaq walaalkii weeye saxaabi aad u qiimo badan waxdarooyin badanna dhigood garanaysaan weeye idan macnihii uu u baabaystay axaadiista xadiidku aad buu ugu cad yahay وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال subanu wuxuu yidhi اxtajaت الجنة والناar janno iyo waxaa dooday oo garamay naar ظاahir الأxaadiiثna doodu waa lisaanu maqaalin laa lisaanu xaalin waxba looma baahna in la ta'wiilo la awilo lannahu qaacida ijmaaciya nusuusta in lagu xambaaro calaa daahiriha ila bimucaaridin qawiyin arjaxa min aلظaahir lamana hayo midda ayada ah idan ixtajat الnaaru aljannatu wالnaar baa dooday bilisaani اlmaqaal gacmahaaduu rabbi ka hadlinaya intuu afka sharoota lagaa saaro geeduhu rabbi ka hadlaya dhagaxaa hadli wax walbaa hadli ilaahay baa awoodda gelinaya marka naar iyo janna dooda waa garameen faqaalat inaaru waxay tidhi fii xijaajiha naar waxay tidhi markay garrabaysay fiya aniga waxaa igalo oo lagu cadaabaa gudahaygoon ka shaqeeyaa aljabbaaruuna kuwii dadka dirqinayey ee dadka qasbay dawaaqiiddii faraacinada adduunka ayaa in lagu cadaababay jiri mutakabiriintii ummadda rogahayey ee dadka gumaysanayey iyo walmutakab aljabbaar waa ninka dadka qasbee dirqiya weeye bikhayri xaqin xaqdarro ku dirqiya ummaddu waxaysan rabin mariya waa adduunka waxaa maanta dhowanae boqorada sheegto kaliya madaxweynayaasha waad garanaysaan waxay ummadda ku sameeyaan waalmutakabbiruun iyo kuwa isla weynaabaa laygu cadaabaa idan kuwa daalimiinta fajaradaa meeshii lagaga aargoosanayey ee cadliga ilaahay ka dhacaya baanu ahayd makaanu cadlilaahi baan ahay leedahay ileen maa maxay daalimka in laga aargoosto la cadaabo inaa min almujrimiin muntaqimuun waa maxay waa madhar min madaahiri cadlillahi subxaanaه wa tacaala wa qaalat اljanna jannadana maxay tidhi aduma halkaasaad aaddahaa ana naxariis iga dabay tiri naxariis fiya waxaa igu jiraan ee gala ducafaau الnaas dadka intoodii taagta darayd xagga adduunyada wa masaakiinhum iyo masaakiintoodaba aniga ilahay igu naxariistaa idan waa doodeen xaajadu marka mudaci iyo mudaca calayhi ma ee waa maxay waa laba ishaysata anaa kaa fiican inaa kaa fiican idan waa in la kala xukumo faqada allaahu baynahuma baa ku tusaysa dooddu inay tahay lisaanu maqaalin laa lisaanu xaal faqada allaahu baynahuma allah kala xukumay naarti iyo jannuu rabbi kala xukumay muxuuna yidhi rabbi inaki ljannatu raxmati inaki ljannatu jannoy adugu raxmatii naxariistaydii baa tahay ay aarun min aahaari raxmat اllaah waa inaga soo sheegnay sifo walbo ilaahay subxaanaه wa tacaala oo sifa daatiya ah waxay leedahay sifaa macnaa ka yimaada oo magac baa ka yimaada oo xugun baa ka yimaada iyo aahaar inaad fahanteen bay ila tahay alraxma waa wasfi iyo macno ilaahay ku qumaya subxaanahu wa tacaala magaca baa ka imanaya raxmaan iyo raxiim la yidhaahdo xugun bay leedahay allahu yarxamu licibaadihi idan fandur ilaa aahaari raxmat illaah idan marka jannadu waa aharu min aahaari sifati araxma naartuna waa aharun min aahaari sifati alghadab wاlcadl inaka اljannatu raxmati aniga naxariistaydii baa tahay arxamu waa bika adiga man ashaau axadkan doonaan kugu naxariistaaye jannay waan kaa naaray waan kaa fadbadnay jooji hawshaas weeye sifaadka rabbiga iskama hor yimaadaan waa hawlo kala socda axkaam rabbi oo kale weeye hawshaad adugu qabso halkaana joog wainaki naaru adiga naaray cadaabi cadaabkaygii baa tahay ucadibu waxaan ku ciqaabaa bika adiga man ashaa axadkan doono walikilaykuma mid walbana waxaa u ahaaday calaya dusheeda ay ku leedahay milha inaan buuxsho naar iyo jannana janna weyn quraanka aanka caddeeyey sunnada caddaystay walidaalika markay jannadu buuxsami weydo oo ahlujanna o dhan ay qaaddo yaa qaybaha ka soo hadhaya dad kalea rab intuu abuura lagu buuxinayaa idan culama waxay leeyihiin marka la fiiriyo daahirka nusuusta qur-aanka iyo sunnada janno iyo naar waxa weeye jannada limaada sifatu raxma iyo sifatu lhadab baa kala ballaadhan oo waxa waasica sifatu raxma saa darteed baa mid walba aarkeedu kakale uu ka ballaadhan yahay jahanamo iyo naar xataa markay buuxsa iyaguna hawl lagu samayn doono oo sifaatka rabbiga ka ah hadda sii gelin baaye laakiin waxaa rabaa sifat اraxma iyo aaartada awsacu min aahaari sifati اlqadabi wاlcadli saa u ogaada wlkilaykumaa calaya miluha sidaas wey inaan buuxsho oo nin walba oo muta ilaahay subxaana wa tacaala ruux uu cadaabaya ma jiro bihayri danbin laakiin ilaahay dad u naxariisano oo min hayri camalin oo la abuurhayaad ee jannada la abuuro jannada la geynayo amaa xagga cadliga axad la cadaabaya ma min hayri dambi qur-aankuna hawsha waa caddeey muslim baa xadiidka idan maxaad ka rabtaan meesha ku jira jannadu waxaa iska leh maxaa layidhi markay doodaysa janna maxay tahay fiya ducafaau اnnaasi wamasaakiinuhum tanna maxay tidhi naarna maxay tihi anuguna waxaan ka shaqeeya in quwaxaa aljabaaruuna almutakabiruun idan fadliga fuqarada muslimiinta dacafadooda xadiidku bannaanku yaallaa ilaahay balaayada ha naga badbaadiya jahannamiya howlaheeda jannadana hanoo kaso isaga awood leh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال وحول السحاب قال رسولك وحوله إنه ليأتي نبي وحوله حائما دونا الرجل العظيم asamiinu waa cayloonoo shilis yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ninka inta bini aadam feedho weyn ama uu buuran yahay buuran baa iman doona dhacsan laa yaznu aan u dhigmaynin fi lqadri wاlmansila wey ninka waaba wen yahay wuu feedhan weeyo haddii kafadleed wansaar waa kula kacahaya boqol iyo konton kiiluba ka kacay adoo lixdan baad ordisay iyo konton iyo afatan iyo shan iyo afartan iyo sideed xagga ku tuuray waxaa laga waaba maxay waa fi lqadri wاlmansila sharafta iyo meeqaanka cinda allahi baa laga hadlaya inahu la yأti waxaa iman doona الrajul الcaظiim الsamiin nin weynoo feedho weynoo xaggana buuran oo shilis yowma alqiyaamati maalinka aakharo laa yaznu aan u dhigmaynin xagga meeqaanka iyo darajada cinda allah janaaxa bacuudatin kanaca garabkeed kanaca garabkeed waa ka liitaa waqra'uu in shi'tum flaa nuqiimu lahum ywma اlqiyaamati wasna xadiidka la soco fii riwaayati lahu cinda اlbukhaari haddaad hawshaa la yaabteen buui suubanu akhriya ilaahay aayaddiisa ahayd falaa nuqiimu lahum ywma اlqiyaamati wasnan wax miisaana iyo meeqaana iyo sharhu leyl ma jiro adduunkaa la iswaalaya xadiiku marka wuxuu la macnay xadidka aad soo marteen fi kitaab الniya in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum nabig wuxuu inoo sheegay miisaanku maaha muuqaalka fedhoweynanka ilbuuxinta iyo fadhiweynanka maahee waa nuxurka iyo macnaha diiniyad ee kugu jira xambaarsan tahay ee kugu duuban iyo waxaad alla agtiisa dhigata waxaana kaloo ku jira ninkan haddee wuxuu ku weynaaday ee ku cayla waa maxay waa ahlu dunya waa aqhniyadii waa tujaradii wey meesha fuqaraau lmuslim dacfatun hadduu yahay sidan umadii bare sida goofanihii macnahaas xadiidka ku jira inahu la ya'ti arajul alcadiimu الsamiin nabi wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo waa waa axdan ka mid ahay min fuqaraa'i almuslimiin waa akhniyadooda tujaradoodii weeye oon miisaan lahayn cinda allahi subxaanaه wa tacaala marka ha lagu dadaalo weeye masaakiinta ha lagu dadaalo weeye in ayaga wax la taro ama ayaga laga agdhowaado waad garanaysaan xadiidkii muslim qad aflaxa man hudiya ila اlislaami warusiqa alkafaaf waqanic xadiidkeed garanaysaa nabigu wuxuu waxaa liibaanay qad aflaxa waxaa liibaanay oo guulaystay ninka islaamka lagu hanuuniyo islaamee muslim noqda wa rusiqa alkafaaf wax yaroo adduunyiisa ku filan la siiye oon ka badnayn baahidiisa daruuriyaadkiisiibaa uu helayaa noloshiisii iyo biilkiisii kelihiisi waa helaa adduunyo badanna ma hayo waa qanica weliba ku qancay iimaansaday intaa ku qanacsan oo ku sabirsan oon hanqal taagayn kuwa waxaa jira xaggana faqri ku sugan say u fikirahayeen ama u hanqaltaagayeenna gaas ku dhacay iyo istarays iyo wax la garan marka waa halis waxaa la raba wuxuu ilahi wax kuu qadaro inaad ku sabirto haddad waxyaabaha sabir ka qayb qaadanna waxaa ka waxa yarkee rabbi ku siiy iimaansato waxaa ka qayb qaadanaya aqhniyada la sheekaysanin adoo xiloo miskiin riyaadka iska raacanaya intaad suuqyaha gasho la sheekayso niman baasha kala rogaya adaa marka dambe waalan doona adoo kitaabka tuuray baad asarki doontaa ha u dhowaanin dadka kuuloodka ee xertaada iska dhex joog iyagaa la shaacab laga sheekayso midaan magac iyo dhalasho dhaban midna ku dheerayn oo kugu ayni ama kaayar wax arki ku sanadkan waxaan xisaabiyey in saddex milyan baan faa'iiday weligaana saddex milyan isku yeelamada aragba waxaad dhii kitaabkan baa ilahadho waa tuuri adoo fan yidhi ordayn baad oo iimaanku kaa tag waxbana aan keenin marka qad aflaxa man hudiya ila اlislaami warusiqa kafaafan wa qanic marka alqanaaca waa muhim jiddan waxyaabaha ka qayb qaadana asbaab dadkaa la joog kuwa kaa liita kuwa loodka ah lasba waalo waxaan saacadaha adduunka la joogayahay marka ha isku dilin marka waxaan loo baahnayd ha isku baabi'in anhu an abi hurata radi allahu tacaala canhu waxaa laga wariya laga soo xigtay ana mra'atan sawda gabadh madow magaceeda kharqa baa la yidh riwaayadka xadiidka caddeeye qaybo ka mida ah, iyo axaadiid kaleba kharqa kunyadan umu mixjan baa la yidhahdaa sida sawaabka ah anna mar'atan haweenay sawda'a madow oo lagu magacaabi jiray kharqa wa kunyatuhana umu mixjan wey kaanad gabadhaase waxay ahayd taqumu lmasjida masaajidkay xaaqi jirtay masjid nebi maxamed bay nadiifin jirtay oo xaaqi jirtay riwaayo kale kaanad muulacatan bikanaasat اlmasjid waxay aad u jecleen masaajidka inay nadiifiso ilahay baa jeclaysiiyey qaybta dumarkay mari way nadiifin qashinkii ka qaadi wixii soo jabay ka qaadi ka ragga markuu firaaqo yahay way nadiifin jirta aw shaaban aswada waa shaku raawi aabit ibn aslan albunaani baa ku shakiyey alraawi can abi raafic asaa'iq alkabiir can abi hurayra waxaa kaloo dhici karta in shaku uu ka yimid min abi raaficin xufadu waxay leeyiin shakuhu laysa min rasuuli illaahi walaa min abi hurayrata inama huwa min haabitin aw min abi raafic asaa'iq asaa'iq waxaan kaga ixtiraazaynaa abi raafic asaa'iq waa waa taabici kabiira ama abu raafic alqibطi waa saxaabi way kala duwan yihiin ayb kaanad waxay taqumu tii xaaqday ahayd oo nadiifisa almasjida masjidkay nadiifin jirtay riwaayo kale xadiku weli inaha kaanat taltaqitu alkhiraqa wاlciidaana min almasjid maryaha yararka ku dhacay iyo qoryaha iyo xaabka iyo qashan ku soo daatay masaajidka ka nadiifan jirtay wayna jeclay fafaqadahaa nabigaa waaye gabadhii madoobaydee kharqaa ama muxjan la jiray ee masaajidka nadiifin jirtay aw mase faqadahu wiilkiibuu nabigu waaye shaabka ee masaajidka nadiifin jiray waa maxay waa haweenay magaceeduna waa idiin sheegay kunyadana waa idiin sheegay nabigaa waayey waa toyday fafaadahu rasuullah rasuulka ilaahay baa waayey ama faadaha rasuullah rasuulka ilaahay baa tabay gabadhi fasa'ala canha waa weydiye wuxuu i heble xaggay ka baxday baryahan ma arkay masaajidka hagaainabigu masaajidkayuu deganaa waad garanaysaan alaabkiisa waa kusoo jeedayey aw fasa'ala canhu ama nabi maxamed baa wiilka xaggee ka bax masaajidka nadiifin jiray faqaaluu saxabi waxay dhaheen maat nabad la waa xijaabta waa geeriyooday ti allah ku timid qaala nabigu wuxuu idhi afalaa kuntum aadantumuunii maxaad igu soo sheegi weydeen maxaad igu ogeysiin weydeen geeridiisii saxaabadu intaa maysan ku aamusina way ka jawaabeen qaaluu kunta naa'iman fakarihna an nujhidaka waa riwaaya xadiidku uu leeyahay nabi allow waad jiiftay habeennibay gabadhu dhimatay habeennibay dhimatay habeennibay xabaaleen oy ku tukadeen oy duugeen markunta naaiman nabi all waad jiiftay xilli habeenimo dambay ahayd waxaan dhibsanay marka inaan ku dhibno oon ku kicino xilliga nabi allow heblaa dhimatay kaanugula soo tgo nala xabaalban xoogo ka xishoon fakaannahum waxaad mooddaa saxaabadii saharuu inay fududaysteen amraha arrinkeeda yani wuxuu saxaabiga kuu tilmaamaya abu hurayra hadduu oday weyn uu yahay oo saxaabadii waaweyneed gabadho ay tahay oo ansaariya muhaajir nabiga inay toosin laayeen jiiftide ah, si walba ha noqote waa tane hebel baa naf baxay nabaa loo balkacada raalli ahow bay dhihi lahaayeen ee gabadha xoogo fududaysta idinkaa ku filan nabiguna waa jiifa ah. waana kharqaa ama mixjan weeye aahay ah, anuu iska xabaalla la yidhi fakaannahum waxaad moodaa saqaruu inay fududaysteen amraha arrinkeedii aw amra ama wiilkii arrinkiisii riwaaya xadiku leeyahy nabigu wuxuu uhi falaa tafcalu masaasahaa waan jiifay waaad dhibsata inaad toosisaan waad hadda kadib ha ruux muslim hadduu dhinto ii sheega leylan aw nahar itoosiya ducadaydu iyo kutukadkayu waxbuu u tarayaa nabigu marka naxariista ku jirtaad arkaysaa oo u danqanaya muslimiinta ducafadooda uu ma yeeli kartaan ha laytoosiyo faqaala subna wuxu uhi dulluunii itusa calaa qabrihi qabrigii wiilkii ama gabadha qabrigeedii fadalluuhu nabigay tuseen qabrigu waa kan yidhah meeshaan ku xabaalay fasalla calayh nabigu waa ku tukaday qabrigaybatunabigu marka waa ku tukaday uma qaala wuxuu yidhi inna haadihi xabaalahan soomaa u jeeddaan mamluu'atun dulmatan mugdi bay laga buuxshay calaa ahliha dadka ku jiray mugdi ku toooma nuurayso wa ina allaha subxaanahu wa tacaala yunawiruha ilaahay baa nuurinaya lahum liahli alqubuur bisalaati tukadkay calayhim aan ku tukada baa rabbi ugu nuurinaya ma intaasaad u diidantihiin wey mugdi bay waan ku tukay ilah u barya ilah u nooriyey intaasaa wax weyn ahe eh, idinku waxaad yeelaysa waxbayd kama geline eh. itoosiya ama ruux mid magacla ha noqdo ama nimaad fudaysteen ha noqdee itoosiya idinku wa hada min raxmati rasul sal sl wara'fati biducafaaءi اlmuslimiin muttafaq calayh idinka waa laisku waafaqay riwaya xadiidku uu leeyahay waay tilmaamaysaa waliba mursal ah mursala waxay tilmaamaysaa inuu nabigu yidhi markuu ku tukaday kadib yo wuxuu yidhi camalka ugu wanaagsanee heblaay aad heshay oo cinda allah aad ka heshay muxuu yahay wuu weydiiyey markuu dul istaaga qabriga oo nabigu ku tukaday wuxuu hi camalka ugu wanaagsan ee ilaahay kugu naxariistay muxuu yahay markaas saxaaba nabi allow miyay ku maqlaysaa ruux dhinta baad la hadlaysa wuxuu yidhi hadalka hadda aan ku leehay siday u malayso idinku oo malaysaan waxay ku tii nabi allow waxaa igu qiimo badane ilahay igu naxariistay waa maxay waa inaan masaajidka nadiifin jiray masaajidka inaan nadiifin jiray masaajida nadaafadooda caraftooda waa tii hadda imaamku ka hadlahaya idinka codsanaya inaydan xidhin ee daaqadaha masjidka iyo nadaafadiisa aad ku dadaashaan iyo dabayshiisa iyo hawadiisa camalka ugu qiimo badan waxay jira lagu naxariistay waa inaan masjidka iyo beytka ilahay nadiifin jiray walidaalika sayidina cumar bn khaaab markuu waxyar joogaba intuu tago masjid quba iyuu xaaqi jiray isagaa tegi jiray intuu oo ay raacaan rag la socda oo uu xadxayto dharka kor oo guntiga kor geeyo fuulinka u geeyo ayuu marka ayada ah asalaamu calaykum see tahay soma fiicneed halka ii fadhiiso marka masaajidu waa in la xurmeeyo la qadariyo lagu dadaalo fadligaasaa ku jira qowluhu uu yidhi saxaabigu taqumu huwa bifatxi ata tadaa la kordhigayaa wadami lqaaf qaafkan waa la godayaa ay taknusu way nadiifin jirtay ama way xaaqi jirtay ama way fiiqi jirtay ila fiiqdu qolyaa yidhaahdee fiiqd ma taqaanaa saa iyo salabe iyo maxaa kaloo la kala yidhahdaa manfiiqna waa la yidhaahdaa wاlqumaamatu waa maxay wاlkunaasatu waa qashinka laga xaaqo guryaha iyo wixii lamida ah. aadantumuunii bimad اlhamsati waxaa ay aclamtumuunii maxaad iisoo ogeysiin idan qadiyaddu marka waa maxay muslimiinta ducafadaa ay aadamuhu ishooda ka boodo ama aan la qiimaynin xagga adduunyada waa suuq aakharoo jannaa ka furane ha lagu dadaalo ha la qadariyo ha la xurmeeyo ha laga warqabo ha loo danqado ha loo naxariisto yaan la dhayalsanin oon la quursanin sababka uu gabadha nabigu u daba istaagay ee hawsheedu nabigu bannaanka u keenay ee sharafteeda u muujiyay waxay leeyihin culummadu waa in beydka ilaahay ay qiimayn jirto qadarin jirtay walidaalika waxay leeyihin ninka u taagan dangoodoo muslimiinta u taagan sida masjid la hagaajiyoo kale dangoodoo muslimiinta dacwadooda diinkooda qadayaadkooda ninka u taagan wuxuu mudan yahay in si gooniha ah loo maamuso loo ee qiimeeyo oo ka duwan sida dadka danooda khaaska ku mashquulsan wa canhu can hurayra radi allahu tacaala can qaala rasul la sal lay slam abu hurayra qaala rasul sal lay slam ruba ashcaa akhbara madfuucin biاlabwaabi low aqsama cala allahi laabarah rawahu muslim ruba ashcaa nabigu waxaa badan buu nin basaasan shacsigu waa basaasta adoo nadiif ah oo wasakh lahayn oo dharku nadiif kuu yahay oo timadu nadiif yihiin bay basaas kaa muuqan kartaa saliid fiican badan haysane maalan xoogow nicmo iyo naalle iyo dhaadani baan kaa muuqanin salaada iyo xoogow abaaraa kaa muuqata ruba ashcaa mid basaasan badana aqbara boodhaysan oo kukuburlaa safar buu ku taagan yahay jihaad buu u safrayaa xaj buu u safrayaa cumruu u eh, safrayaa wuxuu ku mashquulsan yahay maalan shaqadiisa iyo tijaaradiisa uu ku danihiisa ku qabsan lahaa xuquuqda lagu leeyahna uu ku gudalaa xaqeedii alasfaar sharciya ayuu ku boodhaysan yahay jihaad xaj cumro iyo safaru tijaara xalaal ah ila waa nooc min aljihaad bay ruba waxaa badan buu nabigu badanaa ashcaa mid basaasan aqbara boodhaskuboodhla ah madfuucin bilabwaab albaabaha lagu soo riixoo lagu dhufan oo hadduu hoodi soo gala maya assalaamu calaykum soo gala iska joog laga cudur daaran bal xilli kale qolyana markay albaab garaacaan ba albaabku waxaa macalka gudaha lasii furaya adoguona ganjeellaha kore ood afeeda lagugu celinaya madfuucin biاlabwaab albaabada lagu riixayo oon laga furaynin low aqsama cala allah hadduu ilaahay arrin iskaga dhajiyo oo alla la qabsado oo ilaahay isku halleeyo oo ku dhaarto la abara ilahay waa u way badan yihiin wey maxaa yeelay aadaama waxay wax ku qiimeeyaan iyo qiimaha rabbiga iyo shareecada waa kala duwan yihiin wey idan waxaa ku jira ducafaau lmuslimiin iyo qolyaha ay salaadadu ka muuqato isha aadamahu ay ka boodayso fadliga iyo meeqaanka ay leeyihin cinda allahi hadday iimaan ku darsadaan xisaabteenna iyo xisaabta rabbiga iyo sharcana ay kala duwan tahay oo aqlabkana laga hadlaya xadiidkan marka kama hor imanaya axaadiiii ahayd nadaafada la isamrayey ee zinada iyo quruxda la isamrayey ee bilicda la isamrayey iyo kan iskama waa xaalo laga hadlaya qabsato sida maalan xilli aad ku jirto xilli xoogow kala jaban dhacdo ila nicmada hadikood isma aadane marar badan bay kaa kala oo basaasu ka muuqanaysa maalmana xoogow waxaa kuu kacsan shimbirkaa kuu yar duulahaya marna garbaha ka qoyahaya hawshu ma aha had iyo goor ma joogtayso marka waxaa weye nadaafadu waa lagu amraya quruxduna waa lagu amraya laakiin qoli salaadadu ka muuqato duruufba ay hayso oo ishu ka boodayso oo ilaahay agtiisa ku qiimo badan baa jira weye idinkuna aad qurursanaysaan ama ishiinnu aysan qabanayn marka isma diidayaan haalibkaa laga hadlaaya وعan أساmaة بن زayd رضي الله تaعالى عنه عن النبي صل اه علي سلم قال سبحانه وxuu ihi قمت على bاب الجنة جannada albaabkeeda nabigu istaago calayh الsalaaة وaلسلام laylaة الإsراء والمicraaج أw manaaman ayaa loo badan yahay ma aha maalinkii kusuubkii qoraxda madoobaatee nabigu janna la tusay oo naar la tusay waxyaaba badan nabigu ka sheekeeye mee sida loo badan yahay waxaa weeye ama xadiidkan waa habeenkii nabiga la dheelmayeybay qisadan uu nabigu la kulmay ama manaamanba waa ku arkay oo fii hayr اlisraa'i wاlmicraaj ah qumtu calىa baabi اljanna jannada albaabkeeda nabigu istaagay buu hi faida caamatu man dakhala اlmasaakiin mucdam man dakhalaha nabigu jannada albaabkeeda istaaga markaasaan isha mariyon arkay oon fiiriyey faidaa caammatu man dakhalahaa janna dadka kale badankood waxay ahaayeen almasaakiin dadka saboolka danyarta ah dabaqada hoose ee aadamuheedda waa dabaqaade eh. dabaqaad way aragteen waa hadda keena wax u kordho maqaxyada qaarkood tegi maayo gawaadhida qaarkood raaci maayo tagaasyada qaarkood wuu ka faanahayaa dharka qaarkii gadan mahayo waddooyinka qaarkeed mari mahayo dadka qaarkood salaanta kama qaado walaan salaanta kaa qaadin nin baa jira oo hataa dad salaanta kula yaabi oo le maanuu qeersado ifaxaystay soo kuu fiiriyo bini aadan soo mataqaan kibirkiisa hadda ka hor baanu qalyo xerta dacay waxaa ninkii xooguu u kordho ee ree isliya markuu koobaad wuxuu ka bilaaba oo taga hee ya wuu ka guuraya xaafaddan isliya wuxuu tegahayaa sootii buu tegahayaa masoodbi baa ka sokaysaso masoodbi baa sokays way siman yihiin soo maaha waa durkahay waagid waxaad maqli waxbuu jiraaba kaaran buuba jira aad maqlaysaa kaaran wuu kaa tegahayaa aagga soo geli maaya maalin baa soo gaadhi wata suuqa imanhaya sankuu taagahayaaba marka tii baa laga hadlaaya faidaa caamatu man dakhalaha dadkii galee janno galeen mutay waxay noqdeen badankood almasaakiin kulligood ma aha almasaakiin mucdamkaa nabigood masaakiinta danyarta ah wa asxaabu اljaddi ee wa asxaabu اlmaal wa asxaabu اljaddi dadkii dheefta lahaa ee adduunya magac ku lahaa ee maaqaan ee sharaf ku lahaa adduunyaduna maxbuusuuna waxaa laga xaniibay can dukhuuli اljanna maca alfuqaraa fuqaradii masaakiinta inay jannada la galaan raacaan baa laga reebay noqdaa la idinku bannaanka istaaga meesha lagu xabaasahayana waxa weeye qantaradii u dhaxaysay bayna الsiraati wاljanna muslimiintu markay dhammaantood akhniyadoodii iyo fuqaradoodii ay soo gudbaan jidka siraad ka soo gudbaan jannadana aan la gaadhin meel laysku tubahayo laysku joojin baa jira oo lagu kala saarahayo fuqarada iyo akhniyada akhniyadaa la reebi lilxisaab lilxisaab baa loo reebaya halkaa lagu reebaya fuqaraduna jannaday tegahayaan axaadiista qaarkood an boqoloo sano inay kala dambayn hayaan bay sheegeen oo an boqol oo sano fuqaradu jannada ay ku sii dhuflayn hayaan oo ay ku sii raaxaysan aduguna xisaab baa kugu socon xisaabuha xalaaluha xisaabun wa xaraamuha cadaab xooluhu marka halis weeye wa aljad huwa alxadu wاlnasiib dadkii adduunyada magac ku lahaa meeqaan ku lahaa maal ku laha wax ismoodayey maxbuusuuna waxaa laga xanibay can dukhuuli اljanna fii qanطaratin bayn اljannati wاsiraat halkaasaa lagu xanibaya raacina mahayaan fuqaradii jannada u raaci maayaan hayra hase yeeshee anna asxaaba الnaari dadkii naar ay u waajibta ayagu qad umira bihim ila الnaar naar inay galaanba mar hor loo amrayba kuwa ayagu meesha laguma haye siraadka baa la soo hadhay jidkii siraad bay ka fakadeen hadday badbaadeenna naar baa loo kaxeeyey laakiin sida looge waxaa weye halkaa ninkii soo dhaafay xisaaban buu markaa u joogaya sidaas weye hayraase yeeshe anna asxaaba naari dadka ahlunaarkae naarta u waajibtay qad umira waxaa la amray bihim ayaga ila naar naarta in la geeyaa la faray dadka meesha lagu hayo waa dad ahlu jannaa laakiin xisaab culus baa u taalla inay garbiyaan oy garab ordaan fuqara masaakiinta ma dhacayso intaasoo boqoloo sane jannada muslimiinta kusii horayaan fuqarada kusii horaynayaan nabig wuxuu uhi waqumtu calaa baabi الnaar naarta albaabkeedii baan istaagay faidaa caamatu man dakhalaha ay mucdamu man dakhalaha dadkii galay badankoodna waxay noqdeen naar galay ee jahanamo galay iyo naar kala daynuduwan noqotee annisaau dumarka fii riwaaya bikufrihinna abaalxumadooda iyo inay zawjkooda iyo ciddii abaalkulay ka abaaldhacaan ayayna ku muuteen kufraanulcashir waynu soo maray annisa dumarka u bata maxay ugu badanayaan hawadaa ku badan caqligooda caqliga ragga ka xoogow ka liita waa ka cibaada yaryihiin ilaa naadiran aqlab iyo jinsiga guud baa laga hadlahayaa xaqa zawjkooday meel kaga dhacaan xuquuqda cururtay meel kaga dhacaan haaliban ilaa man raxima rabbuha waa inaga liitaan marka dhan laga fiiriyo kuwa inaga fiicanna waa jiraanoo de afraad lagama hadlaaye qiimayn guud baa laga hadlayaa rag iyo dumar ah faidaa caamatu man dakhala almasaaki idan sida loo kala fudud yahay ayaa jannada loogu kala hormarhayaa waad aragtaa qiso ariifay sheegeen culummadu xasan albasri xillig maalinba waxaa gubatay habeennima amin habeenoo lajiifa magaalada basraa gubatay dab baa qabsaday magaaladii markaasaa la kala yaacay dadkii deganaa wax yar baa ka badbaaday xasan albasri markuu dabku dhacayba u ogaadayba magaalada dhanbu xakaya waa meeshuu deganaa ee cimrigiisa ku dhammaystay inuu duulaanba oga baxa mooye baad garanaysa intuun ku noola kitaab masxafu intuu qaato hore iskaga baxay masxaf intuu qaataybu bannaanka iska tegay waagu markuu baryey oo adduunku dhammaaday iska soo noqday oo xasan waa sidee baa le anugu maxaa iga yallay buu masxafkii qaata iskana tegaya ninkii laakiin ay xiniye ka yaalleen oy calooshu ka taallay oy bakhaarro u buuxeen oy xoolo u jiifeen isagaa dhaqaaqi kara si u wareegaysan baa dabku leefayaa alla xoolihii alla geelii alla loodii dahabkii fidadii gabdhihii carruurtii dabkii baa la tegay xasan albasri kitaabkiis buu qarka gashaday iska carar kabiisana waa gashtay culum waxay dhaheen waa sida adduunka loogu kala fududayahay yaa aakharana loogu kula fududaanayaa waad garanaysaa nabigu wuxuu waxaa idinka dambaysaa jiir aysan ka baxaynin nin fudud mooye aadamuhu waa taqaanaan marka jiir iyo dalcad laga baxahayo awrtii iyo geela maxaa lagu sameeyaa ritibirti buu xoog badan yahay baa la saari waa loo fududayn xadhiggaa la dhuujin nin dal aqoona oo jiirta yaqaana xoolahana hogaami yaqaana loo dhib aad baa loo dadaalayaa jiiriblan ka bixi ritigana waxaan doonaan saari socon mayso faina bayna yadaykum caqabatan kada jiir aad u adag baa idinka horaysa nabig wuxuuhi isfududeeya xisaabaha adduunka iska fududeeya xoolaha iska fududeeya xuquuqu naaska iska bixiya haddana hargababa dadka ibir ka dhigahaya waad aragteen oo hebel qalaf odo hebel qalaf waa dadka saakan ujiye qalaf hargababa dadka u soo dhigtay waaga hore cunno weyn baa la sugaayey kansar iyo waxaad sugayseen iyo alaabo kale xilli marka laisu jiro la garan maayo ilaahay laga cabsado ha la isfududeeyo allana ha laga baqo agoonta iyo masaakiinta iyo dadka araamishana loo naxariisto bacdu salaf waxay samayn jireen ayagoo u naxariisanaya fuqarada masaakiinta aroorta raashiin bay karin jireen waxaa ka mid ah asxaabi loodhan jiray abubars alaslami waagu markuu baryo digsiyo waaweyn buu dabka saarayaa raashiin buu karinaya quraacadu wanaagsan markaasuu aaggaa u joogo masaakiinta iyo araamishaiy agoontao dhan buu jiray hala yimaado halkaasay ka quracan jireen galabkiina cashuu karin jir kale bacdu salaf xilli habeennimaa ah markay tahay oo roob da'ahayo xaaladduna xun tahay xaafaday ku wareegi jireen haweenka waayeelada habraha aan arxanka lahayn waayeelada indhaha duqayda aan qaraabada iyo ahl fiican lahaynba intay u taga albaab garaacaan maxaad u baahanta idiin soo roob baa da'ahay waa mugdi odayga ma dhaqaaqi kara danbuu karaya suuq maxaad u baahantihin intaasay ka shaqaysan jireen suuqi jannadaa furan meel buu yaallaa meel buu yaallaa axadu salaf baa maalin maalmaha ka mida ah nin addoon nin miskiinoo xanuunsanoo waalan yuuhi kaali raashiin baan ku siinaya wuu soo daba orday raashiinkay boqoradu cuni jireen buu siiyey iyo akhniyadu markaas buu ka dhargay qolyaa waxay dhaheen ninkan waalan maxaad raashiinka ka lugoyn maba garanay waxaad siisay ma xoogoo caloolo iyo iyo waddan isku hagaajisid waddani ma taqaanaan waxaan asagu garan mahaye intaad raashinka sida u qurxiyo siinayso xisaabta maxoogoo jabaati iyo mukaati iskugu dhufatid wuxuu yidhi asagu hadduusan garanaynin faallaahu yadriha buui asagu hadduusan garanay waxaan siiyey yaa garanaya rabb اlcaalamiin baashu magac wuxuu ninkan inuu ilaahay agtiisa dhigtuu doonayaa addoonku wuxuu siinayo in cindallah keliy og yahay addoonku asaga agtiisa qiimo kale waxaa uu rabaa keliya inuu isagu wax siiyo ama ha garto shayga la siiye qiimihiisa ama uusan garanin siduu garanin ninkan waa loo iska cunay ilaahay baa garanaya waxaan siiyey yani waxaa rabaa inaad damiirkaada uu u shaqeeyo darsigu caawa intaasu kala subxana wa tacala waxbaan ka booday muttafaqu calayh waljaddu bifatxi iljiimi alxadu walqina waa dheefta iyo tanaadka wa qowluhu maxbuusuun ay u yidhina waa ay lam yuudan lahum looma fasixin bacdu weli fii dukhuuli اljanna wallah subxana wa tacala